Mm-hmm. allahuma calimna ma yanfacuna wanfacna bima calamtana wsidna cilma alxamdu lilahi cala kuli xaal nacuudu billahi min xaali ahli nnaar waa darsigeennii sideedaad iyo kitaabkii qiimaha badnaa ee ka warramayey noloshii ugu qiimaha badnayd ee caalamka soo marta alshama'il almuxamadiya liabi ciisa moxamed ibni ciisa ibni sawrat atirmidi wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu raxmata waasica wanafacana allah biculuumih baabu ma jaءa fi khufi rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam baabkani waxa uu u baabaystay wixii ku yimi nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi khufkiisa khufku waa dabci ay lahaayeen carabi xilliga waa waxuun kabna ah kabtana ka yar hooseeya oo sharabaadkana dhinac ka matalaya waa shay khafiifa oo cagta la geliyo marka magaalada la joogo caada loogu socon karaa laakiin xilliga safarka buurka loo xidhaa sharabaad ahaan buu xisaabsan yahay markaana inta badanna wuxuu ka samaysan yahay harag laakiin harag khafiifa ah ayaa qof laydhaa ilaa iyo kuraamahana uu dhaafaya bilmunaasaba iminka waa yaallaa magaalada isagoo balastig ah isagoo maan arag eh, isagoo haraga ma arag laakiin kuwa magaalada yaalla balastic ba u badan oo madow ah eh, qofkaa nebigu waa xidhan jiray calayhi salaatu wasalaam kiibuu u baabaystay laba xadiis baanu ku keenayaa qaala xadaanaa hanaad ibnu sariy qaala xadaanaa wakiicun can dalham ibni saalixin can xujayr ibni cabdillaah can ibni buraydata can abiihi buraydata bni lxusayd ana annajaashiya ninka najaashi laydhaa ahda waa u hadiyeeyey lilnabiyi sala allahu calayh wasalam nebiga wuxuu hadiyad uga dhigay khufayni laba khuf oo aswadayni madmadow oo saadajayni oo saafi ah saadaj waa saafiya oo aan wax lahayn wax calaamada gaara lahayn saadajayni saafiya madowgooda safiya falabisahumaa nebigu labadii waa xidhay uma tawada'a waa weysaystay wa masaxa calayhima labadoodana waa masaxay xadiiskan waa xadiis xasan ah nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh najaashi baa usoo hadiyeeyey najaashigan u hadiyeeyey magaciisa waxaa la odhan jiray asxama asxama waa boqorkii xabasha ee islaamay ee saxaabadu ay u hijroodeen ee hortiisa doodu ka dhacday boqor qiimo badan buu ahaa diintiisana ilaashaday boqortooyadiisina ilaashaday waxay saxaabadu tilmaameen markii islaamnimadiisa laga warqabay nin baa ku kacay waa lagu fallaagoobay deetana isna waa iska dhiciyey aakhirkii dambe wuu ku guulaystay sidii buu u hayey waana ninkii maalintuu geeriyooday malaku jibriil uu nabiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam deetana nebigu saxaabada uu ku yidhi walaalkiin ayaa xabasho ku geeriyoodaye banaanka inoo saara aynu ku tukanne markaa salaatulghaayib ayaa halkaa lagaga tukaday waa ninkii nasiibka u yeeshay inuu nebiga u guuriyo xaaskiisa ee ramla bintu abi sufyaan oo ka bixiyey lacag aan weligeed gabadh laga bixin ayuu ka bixiyey waayo dumarada nebiga gabadha ugu meherka badnayd ramla ayay ahayd iyadana boqor baa ka bixinayay waxalla wixii dumarka hore laga bixiyey oo dhan ma uu ka bixinine wax ka badan buu ka bixiyey nebiga hadiyadan uu soo diray ana najaashiya ahdaa linabiy sala allahu aleyh wasalam nebiga wuxuu u soo hadiyeeyey khufayni laba khuf aswadayni oo madmadow oo saadajayni saafi ah fa uma tawada'a waa kuweysaystay wamasaxa calayhima nebigu hadiyadda waa ka jawaabi jiray ninkana waa uga jawaabay hadiyad fiicanna waa u diray wuxuu ugu dhibay ninka la ydhahdo camr ibnumtdamri camr ibnuyata damri intuu dhexda ku sii jiray ayuu geeriyooday deetana wuxuu ku yidhi caaisha waxaan u malaynayaa hadiyadaydii inay soo laaban doonto oo ninkii aanay gaari doonin hadday caaisha ay soo laabato hadiyadaasi adigaa iskale leh sidiiba u dhacday ma uu gaadhin wuu ogaaday inuu geeriyooday wuu soo celiyey dabeetana cayisha ayuu siiyey in khufeynka la masaxo axkaamta lagu dhigtaa waa mutawaatir toddobaatan saxaabi baa wariyay iyo wax ka badan khufeynka in la masaxo haddii daahir lagu gashado shuruudaheeda iyo axkaamteedana fiqigaa lagu dhigtaa qofka yidhaahda khufeynka lama masaxayaana waa ku kufriyaya waayo waa xukun mutawaatira waxaa laga qaataa xadiidkan tahaaratu alashyaai almajhuula arrimaha aan la garanaynin inay iska daahir yihiin imka qofkana waa harag haraggaasina uu ka yimi neefka cid gowracday iyo si loo gowracay iyo noocuu ahaa nebigu ma waraysanay calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu barayaa wixii aad og tahay uun tallaabo ka qaad ogeyn ogayn hadabagelin yaa soo sameeyey yaa qalay halkay ka laabtay yaa ogaa inaad dabagasho waa mutakalif sa awgeed waa takalluf qofka sameeyana waa mutakalif cumar bnu khadaab iyo camar bnu cas oo socda ayaa waxay ku soo baxeen balli waxay dabceen inay ka weysaystaan camar bnu cas baa wuxuu ku yidhi waar yaa saaxib almiyaah hal taridu miyaahi ka sibaac ninkan biyaha ka agdhowow biyahaagan bahalo may ku soo arooraan cumar baa ku yidhi laa tukhbirna ha noo warramin ina haada min almutakalifiin wuu iskalifayaa waxba ha noo warramin annaga haddaanu aragno biyihio doorsoomay oo la garanaya waxay ku doorsoomeen waanu iska day haddaanay doorsoominna miyay ku soo arooraan iyo miyay ku dhaadhacaan iyo waxa laguma dirsanin waa waswas weey qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa yaxya ibnu zakariya ibn abi zaa'ida can ilxasan ibn cayaash can abi isxaaqin asabiici can shacbi camr shuraaxiil qaala wuxuu yihi qaala almuqiiratu bnu shucba ayaa yidhi ahdaa waa hadiyeeyey dixyatu dixyatu bnu khaliifata alkalbi saxaabigii qaaliga ahaa linabiyi sala allahu aley wasalam wuxuu u soo hadiyeeyey khufayni laba khufuu u soo hadiyeeyey fa labisahumaa labadiiba waa xidhay qaala israa'iil wuxuu yidhi waa israa'iil ibnu abi isxaaq can jaabirin jaabir wuxuu ka wariyay can caamir wa jubbatan iyo jubbad jubbadda waa inagii soo marnay waa maro weyn oo dusha laga xidho la hilaabto fa labisahumaa labadaba nebigu waa xidhay damiirka waxa fiican in labadaba loo celiyo labisahumaa labisa aljubbata waalkhufayn jubbadii iyo khufaynkaba waa xidhay xataa takharaqaa ilaa ay daldalaaceen oo ay googo'een laa yadri nabiyu sala allahu caleyh wasalam nebigu ma garanaynin adakiyun miyaa la gowracay huma labada neefee laga sameeyey khufeynka iyo jubbadda am laa muse lama gowracin qaala abu ciisa wuxuu yidhi wa abu isxaaq haada huwa abu isxaaq ashaybaani wa ismuhu sulaymaan xadiidkan kale wuxuu inoogu daray nebiga qofna waa loo soo hadiyey laba qof jubbadna waa loo soo hadiyeeyey jubbadda iyo labada qofba inay saan ahaayeen ayaa ka muuqata nebigu laakiin ma ogeyn cidna ma weydiinin miyaa la gowracay neefkoodii haddii la gowracayna ma dariiqadii islaamka lagu gowracay mise dariiqo ka duwan midna ma weydiinin cidna uma warramin sida ayaa lagu daynayaa saasaana wacan marka nebigu inuu khuf lahaa khufkana uu masixi jiray ayaa axaadiistan inoo caddaysay hadiyaddana inuu aqbali jiray kana jawaabi jirayna waa aynu sheegnay baabu maa jaءa fi nacli rasuuli اllaahi salى اllahu alيyh wasalam baabkan koob iyo tobnaad wuxuu sheekhu u baabaystay wixii lagaga waramay nebiga kabihiisii salawaatu rabbi wasalaamu calayh nacli rasuuli illaah waa mufrad nacl laakiin waa la idaafeeyey mufradka marka la idaafeeyana cumuum buu faa'iideeyaa nacli rasuuliillah ay nicaali rasuuliillah kabihii rasuulka ayaa ay tusaale ayaa lagaga warramayaa kabaha in la waa sharci ambiyaduna waa xidhan jireen dadka caadigana waa xidhan jireen nebigana waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi istakhiruu min annicaal kabaha basada kaba fiican yeesha fa ina arajula laa yazaalu raakiban man tacal ninku intuu kaba illan yahay oo kaba xidhan yahay waa nin gaadiid saarane kabaha iska baso gaadiid baad saaran tahay dhulkii waxbaa kaa xiga oo intaad shanta dhigi lahayd ee qodaxda iyo musbaarka iyo tiinka iyo umur laayeen ninun gaadiid saaran baa taaye kabuuya kugu yaraanin ibnu mascuud wuxuu ahaa ninka nabiga calayhi salaatu wasalaam kabaha u sida oo nabigu markuu kacayo kabuu hordhigi jiray deetana wuu xidhan jiray markuu fadhiistana gacmuu gashan jiray laba gacmood ayuu kabaha nebiga gashan jiray si aanay uga dayacmin ama aanay uga lumin saa ogeed markay saxaabadu sheegayaan ninka ugu dhow waxay odhan jireen saaxibu naclayni waalwisaadati waasiwaak ninkii labada kabood iyo barkinta iyo cadiga sidii jiray oo ah cabdullahi bni mascuud marka qofka inaga soomaaligii wuu yaabaya cadiga garanay kabahana garanay barkintu waa maxay miyaa la seexanaya iyagu barkinta kumay seexan jirinoo keliyae fadhina waa u ahayd kol haddii maryo cadcad la xidhaye ood fadhiisanayso barkintaa la dhigaya barkintuu ku fadhiisanaya hadhow markuu kacayana barkintiis waa qaadanaya marka fadhina waa u ahayd barkashadee markuu seexanayo barkadana waa u ahayd qaala abu ciisa xadaana maxamed bn bashaar qaala xadaana abu daawuud aطayaalisi qaala sana hamaam ay xadaana hamaam can qataada qaala wuxu uhi qultu lianas bn maalik baan naclu rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam kabiisu caynkay ahaayeen qaala wuxuu yidhi lahumaa waxay lahaayeen qibaalaani laba qibaal bay lahaayeen qibaalku waxa weeye indhasha halka la ydhaa halka suulka la geliyo ayaa qibaal la ydhaahdaa qaala xadaana xadiiska hore oo saxiix qaala abu quraybin moxamed ibn alcalaa qaala xadaana wakiicun wakiic ibnu jaraax qaala xadaana sufyaan wa thawri can khaalid alxadaa khaalid alxadaa waxa loogu bixiyey niman kaboolayaala ayuu saaxiib lahaa la fadhihi jiray dabeetana khaalid alxadaa baa layidhi can cabdillahi bni alxaaris can ibni cabaasin qaala waxa uu yidhi kaana waxa uu sugnaa linacli rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam nebiga kabiisu waxay lahaayeen qibaalaani laba indhalood bay lahaayeen laba indhalood maniyun way labanlaabnaayeen shiraakuhumaa sidahooduna wuu labanlaabnaa kabaha iminka la sameeyo siyaabo badan baa loo sameeyaa laakiin innagu kabahaynu soo gaarnay caadi u garanayno hal indhal bay lahayd indhashu waa tan laaban ee suulku galo waa hal indhal suulkaa gelaya afarta kalena faraha kale dhinac bay isu raacsan yihiin hal indhal bay leeday qibaalna waa la laydhaa shiscina waa laydhaa shicu nacl waa indhasha halka suulku galaayo shiraaku isagu waa ka duwan yahi shiraaku waa sidaha sidaha lugta dulmara dacasku ku soo qaata tusaale ahaan dacasku halka yaree labada suulka iyo farta dhex galaa maxaad odhan waa qibaal labadan xadhigee lugta dhinacyada ka marayna maxaa la odhanaya shiraakaan maxaa la odhanayaa shiraakaan markaa shiraaga kabta nebigu way labalaabnayd way soohnayd may ahayn hal liidoo keliya dhud may ahayne wax laba labalaabanoo adag oo cagta qaadaysa oo aan dhaylu go'ayn ayay ahayd marka qibaalaani laba qibaal bay lahayd waxaa kaloo inoo iman doona inay hal qibaal lahayd waana noocii carabtu aygu xidhan jireen mar waxay lahayd hal indhal oo waa nooceenna suulka unbaa gelaya afarta faroodna dhinac bay marayaan markay laba qibaal yeelato laba indhalood sidee loo gelinaya culimmadu waa sharxeen waxay idhahdeen ta koowaadu xaggelaya suulka labada farood ee ku soo xigaana dhexdoodii haddana tii kala gelaysaa markaa laba indhalood weeye mid halkan ay ku jirtaa oo suulkii bay ku kala dhex jirtaa tii kalena afartii farood bay qaybisay faryarada iyo ta ku xigtaani dhinac weeye labadan suulka ku soo xigaana waa dhinac laba indhalood markuu leeyahay laba meelood baa cagta laga gelinayaa kabtii si wacan ayuu haysanaya innaga waxaa kalen leenahay qaaraan indhalba lahayn oo cagtu soo wada dhacayso oo ninka horu socodka li cagtu wuu soo wada ridayaa dee kabahan daba qaar badan baa bilaandhal ah, oo cagtu ay soo wada baxaysaa markaa saddex xaalay noqonaysaa markaa tan waynu maqalluun tan laba indhalood leh maynaan arag waxaynu naqaanay hal indhal iyo tan kale bilaa ah laakiin sidaynu arki doono cusmaan ibni cafaan radia allahu tacaala canhu ayaa berigii dambe xilligiisii ayay dadku iska daayeen labadii indhalood gebiya waxay ku gaabsadeen hal indhal oo la gelinayo suulka iyo faraha kale dhexdooda qaala xadaana axmed ibnu manicin wayacquub ibnu ibrahim wayacquub ibnu ibrahim addawraqi qaala xadaana abu axmed azubayri qaala xadaana ciisa bnu tahmaan qaala akhraja ilaynaa waa noo soo saaray anasu maalik wuxuu noo soo saaray naclayni laba kabood jardaawayni oo saafiya jardaaweyn oo bilaa ee dhogor ah jardaaweyni bilaa dhogor ah saafiya lahumaa waxay leeyihiin qibaalaani laba indhalood bay leeyihiin qaala wuxuu uhi faxadasanii waxa ii xadiisay haabitun baa ii xadiisay waa thaabit albunaani bacdu intaa kadib can anasin wuxuu iiga xadiisay annahumaa labadaa kabood kaana taa inay ahaayeen naclay rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam labadii kabood ee nebigu xidhan jiray inay yihiin ayuu tusay waa hadalkii baynu ku celinaynaa maalinkii hore aynu nidhi waxyaalaha muqhtanayaadka ah ee qalabka ah ee nebiga loo tiirinayo waxaa loo sugayaa sida xadiiska loo sugo iminka labadan kabood sanad bay leeyihin xadiiskay la sanad yihin albunaani baa ka warinaya anas ka sheegaya farta ku fiiqaya waa anas oo sidii gacanta uga haya oo maalintii uu la wareegay ilaa iyo maalintuu warinayo garanaya kabtu kabtay tahay wixii laakiin wakhtigeedu dheeraado shakigeeda badanaya waa in la sugaa ninba ninkuu ka wariyey waana inuu noqdaa nin looga qaateyna anas wuxuu u soo saaray taabiciinta laba kabood waa beer labadii cagood ayuu soo saaray naclayni waa la odhan karaa naclun waaxidana waa la odhan karaa marka laga eegayo dee labadii cagood oo la xidhanayo nalayni waa laba kabood oo labada cagood la gashanayo jar daaweyni kole dee kabaha laba nooc bay u samayn jireen mar saantaa lagu daynayaa oo hoostuunbaa laga hagaajinaya laga hoodhinaya dushii waxay ku leeday dhogortiibay ku leeday dhogortiiba dusha ku leeday marna dhogor male labada dhinacba waa laga hoodhiyey waa idiin saafiya waa noocay u badan yihiin sandalada iyo waxyaalaha la xidho suudaantoo kalean ku arkay kaba sudoodiiah oo gaar ahaan dhogorta shabeelkaoo kale iyo tahrimacadka iyo waa ku xarogoodaan oo kuwooda madaxda iyo ayaa xidha naclayni laba kaboodoo jar daawayni saafiyo bilaa dhogora lahumaa waxay leeyihiin qibaalaani laba indhalood qaala wuxuu uhi faxadaanii haabitun baa ii xadiisay bacdu intaa kadib can anasin buu igu xadiisay annahumaa labadaasi kaanataa inay ahaayeen naclay rasuuli llaahi sala allahu aleyh wasalam isna waa xadiis saxiixa qaala xadaanaa isxaaq ibnu muusa alansaariyu qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa malik qaala hanaa saciid ibnu abi saciidin almaqburi marka wuxuu ku qoray saciid ibnu abilmaqburi saama idiin qoray ya waay laakiin waxaa la ydhahdaa saciid ibnu abi saciid almaqburi ayaa la ydhaha waa la iska soo gaabsan karaa can cubayd ibni jurayjin annahu qaala wuxuu ku yidhi libni cumar buu ku yidhi ra'aytuka waxaan ku arkay talbasu adoo xidhanaya annicaala kabaha asibtiyati kabaha la ydhaha sibtiyada adoo xidhanaya qaala wuxuu idhi innii anigu ra'aytu waan arkay rasuulallaahi sala allahu caleyh wasalam baan arkay yalbisu xidhanaya annicaala kabaha allatii laysa fiha shacrun aan lahayn dhogorta lahayn wayatawada'u fiiha ku weysaysanaya fa ana anigu uxibu waxaan jecelahay an albasahaa annicaala sibtiya waa jardaaweynkaaynu soo marayni waa kabo waxay u badan yihiin saanta lo'da waa la sifaynayaa asibtiya asabtu huwa alqadcu waa la jaraya waxaa laga jarayaa dhogortii markaasaa xagga hoose dhogor kumay lahayne korkiibay dhogor ku lahayd korkiina waa la magdinaya waa la hoodhinaya labadii dhinacba waxay noqonaysaa bax saafiya annicaal asibtiya laydhaa annicaal asibtiya waa waa kabaha aan dhogorta lahayn haddiiba ay ka samaysan yihiin sidaan idiin sheegay hadday ka samaysan yihiin haragga lo'da waa kaba caadiya oo daahira marmarna waxaa laga sameeyaa haragga shabeelka iyo harimacadka iyo bahalaha waxaana u badan yihiin markaa dee maadaama aanay xayawaankaasi daahir ahayn inaanay iyaguna daahir ahayn sidaa awgeed nebigu maalin wuxuu arkay nin xabaalaha dhex lugaynaya oo kabahan oo kale xidhan deetee wuxuu uhi yaa saaxiba sibtiyatayn warka labada kaboodee sibtiyataynka xidhanow ikhlachumaa siib deetna wuu siibay culimmada qaar ibnu xasmi iyo shawkani iyo albaani iyo rag waxay u fahmeen in kababa aan laga ogolayn qubuuraha iyo maqbarada niman dhalinyaro diina beryo dhexe dadka way ku laasimin jireen waxay odhan jireen kabaha hala bixiyo wada wadatiina laakiin axaadiista marka lagu laabto axaadiistu way isfasiraysaaye nebigu wuxuu leeyay ina almayita idaa wudica fii qabri watawallaa canhu asxaabu wa inahu la yasmacu qaraca nicaalihim meydka marka la dhiga qabriga ee dadku ka dhaqaaqaan isagoo maqlaya sanqadhii kabaha ayay u yimaadeen laba malag nebigu wuxuu garayaa kaba in lagu socdo oo dadku ay kaba xidhan yihin midda kale intii nebigu qabri tegayey ee xabaal la imanayey maalintaa keliya ayuu ihi bixiya maalin kastoo qabri la tegaya hadduu odhan la kabaa bixiya axaadiisteedu boqolaal iyo kumanaan bay noqon layd markaa la bixin maayo waa la laska xidhnaanayaa qabrigana lagu dul istaagi maayo kabaha wixii nijaas ka samaysan ayuunbaa laga ilaalinaya waana markeey waa markaad garanayso markaanad garanayn waxba la baarbaari maayo masaajidada nooceennana waa laga bixinaya oo way goglayiin ama wixii aan goglanayn waa gaari doonnaa ibnu cumar markii la weydiiye lagu yidhi waxaad jeceshahay kabaha sibtiga ah ee saafiga ah wuxuu yidhi nacam nebiga ayaan arkay oo xidhan kaba noocaasa wayatawadau fiiha ku weysaysanaya waxay culimmadu leeyihin ku uu ku weysaysanayaa waa nadaafadoodaa xoog badan kaba hadday tin leeyiin ama ay dhogor leeyiin suyuc bay samaynayaanoo biyaha waa laga ilaaliyaa baynamaa markay saafa yihiin waa lagu weysan karayaa markiiba wa iska qalalayaan fa ana uxibu an albasahaa maxabada ay nebiga u qabeen salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo jacaylku wuxuu keenay shayga gaarka nebigu u jeceliyey iyaguna inay jeclaadaan waana ta ee lagu sharaf yeesho ee lagu dallaco ee iimaanku ku dalaco waana taynu raadinayno waxaanu u baranaynaa inaynu jeclaanno wixii nebigu jeclaa calayhi salaatu wasalaam kadibna halka aynu fadli badan iyo ajar dheera aynu ka helno biabii huwa wa wa ruuxi qaala xadaanaa isxaaq ibnu mansuurin qaala hanaa cabdurasaaq hanaa waa inagii soo marnay xadaanaa can macmarin can ibni abi di'b can saalix mawla tawama waa soo wada marnay can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana waxau ahaa linacli rasuulillahi sal ly salam rasuulka kabtiisa waxaa u iyo kabihiisa qibaalaani laba indhalood buu lahaa labada halka la kala gelinayana waa nagii soo sharaxnay waana xadiis saxiixa ah. qaala xadaana axmed bnu maniicin qaala hana abu axmed qaala xadaana sufyaan can isudiy qaala xadaanii man samica camr bni yaquulu isagoo leh ra'aytu waan arkay rasuulallaahi sala allahu caleyh wasalam ayaan arkay yusallii ku tukanaya fii naclayni laba kabood oo makhsuufatayni laysku kabay laysku kabay makhsuufatayn waa laba qab wey waa laysku kabay marka hore waxay ahayd hal saanay ahayd saan labaad baa lagu ragacay makhsuufatayni isku ragacan waayahay xadiiskani sida ka muuqatay arkaysaan waxaa ku jira nin majhuulah xadaanii man samica camr bni xurays laakiin alimaam alalbani wuxuu leeyihi xadiiskani duruq kaluu leeyihi sidaa awgeed wuxuu noqonayaa xasanun lihayrih waa xadiis xasan lighayrihi ah duruqda kaluu ku xoogaysanayaa nebigu inuu kabihiisa kari jirayna axaadiistu way caddaysay kaana yaksifu wa yarqacu thawbah weliba cid uma kari jirin isagaa farsamo yaqaan ahaa kabtiisa hadday ragcad u baahato iyo hadday tolliin u baahato wixiisa isaga ka shaqaysanayay kaboole me iyo shaqaala me iyo waxyaalahaasi may jirin marada meesha dilaacdana ragcaya tolliya isaga hagaajsan jiray oo ka shaqaysan jiray waxaanay tilmaamaysaa xogogaalnimada iyo farsamo yaqaannimada ayay tilmaamaysaa ra'aytu waxaan arkay rasuul lah sal l slam yusalli ku tukanaya fii naclayni laba kabood makhsuufatayni oo isku ragcan damu shayi ilaa shay baa la ydhaahdaa qaala xadaanaa isxaaq ibnu muusa alansaariyu qaala xadaanaa macan qaala xadaanaa malik can abi sinaad can alacraj can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasul lah sal slam qaala waxau yihi laa yamshiyanna yaanu soconinoo soconinoo soconin axadukum midkiinu soconin fii naclin waaxida kab keliya ku soconin liyuncilhumaa kabaha ha wada gashado jamiican siday u dhan yihin labadoodoba aw liyuxfihimaa ama ha wada bixiyo jamiican siday u dhan yihiin xadiiskanina wuxuu inooga warramayaa qaababka iyo aadaabta wacan ee qaaliga ah ee kabaha loo xidho kabaad xidhnayd laba kabood baad xidhnayd midbaa wax ka sii noqdeen way go'day waxbaa ku dhacay maxaad yeeli axaadiistu waxay ku leedahay lama ogola kab keliya inaad ku lugayso waxaa la ogol yahay inaad labadooda xidhnaato intay hagaagsan yihiin hadday mid wax noqdaanna inaad labadooda bixiso xigmadda ku jirtaana waxa weeye kow kab keliya in la xidho waa camalka shaydaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay nin kab keliya ku socda wuxuu kab keliya ku soconin cidda kab keliya ku socotaay waa shayddaan eh inagu maynaan arag meel ku soconayo iyo kabtiisu meelay kaga xidhan iyo lugteebuu ku xidhnaa baddaa geli mayno waxaa inoo warramay asaadiqu almasduuq kab keliyuu xidhnaa adna ha shabihin waa kow waa ta labaade eh. ibnulqayim wuxuu ka warinayaa kitaabkiisa tuxfat lmawduud sheekhiisii ibnu taymiya wuxuu ka warinayaa hada min baabi alcadli walinsaaf waa cadaalad jirkii cadaalad loo samaynaya jirkii ayaa cadaalad loo samaynaya oo cagina inay mustariix ahaato oo macasharabaadkeeda iyo kabteedii iyo wixeedu ay wada socdaan midna inay madhan tahayoo dee musbaarka iyo quraarada ku dhacaysa waa cadaalad darro iyo dhagaxo sidaa awgeed waa inaad wada xidhanaataa inta nooca ay tahaye kabuu ku hagasan yihin iyo inaad wada bixiso wax ka dhexeeyaa ma jiro waxa soo raacaya oo culimmadu ka hadlaan haddiiba ay kabtu go'do meel kugu dhowo tallaabo ama laba ana kab kale aad ka gaadhi karto intaa ma ku socon kartaa tallaabo iyo laba tallaabo hadalkaa laga fahmaya laa yamshiyanna mashya caadiya laga hadlay tallaabo iyo laba tallaabo wax lagu gaadhay lagama hadlin socod caadiya socod caadiya maxaa la ydhaa inaad caadi u laafiyoto dee socoto taasaa la diiday laakiin intaad ku gaadhiso ama aad hangalaysan karto ama aad laba tallaabo qaado dabeetana kab kale halkaa ka hesho lama diidayo waxa taasoo la ah oo baabkaa soo gelaya qofku inuu fadhiisto cadceedda iyo harka dhexdooda axaadiistu waa diiday ama harka wada gal oo jirku ha wada qaboobo ama bacadka u wada bax cadaaladday ka mid tahay qasaca cadaaladdaa loo diiday marintimihii inaad barhna xiirto barhna aadayso waa dulmi jirhkii barh aad ama wada daa ama wada xiir waa min baabi alcadl walinsaaf sidaasaa laynoogu habaynayaa ilaa kabaheyni iyo qaabkaynu xidhanayna iyo sidaynu hagaajisanayno ayay diintu maamulaysaa noloshii kalena waa inay sidaa u maamushaa tii qoyska tii bacmusharka tii nidaamka iyo maamulka sidaa ay kabaha u ilaalisay kabta go'day uga hadlayso ayuunbay nolosha gebigeedana tafatiraysa qaala xadaanaa qutaybatu can maalik bni anasin can abizinaadi naxwahu waa xadiiska horo la macnaa isna waa xadiis saxiixa qaala xadaanaa isxaaq ibnu muusa qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa malik can abi zubayr can jaabir bni cabdilaahi radi allahu canhu ana anabiya sala allahu aley wasalam nabiga ilaahay nahaa wuxuu diiday an yaakula inuu cuno alrajulu yacni arajul qofku inuu cuno bishimaalihi bidixda inuu wax ku cuno aw yamshiya ama inuu ku socdo fi naclin waaxida kab keliya inuu ku socdo ayaa la diiday axaadiista nebiga markaad ku aragtay alrajula mafhuum ma leh hamoodin qofkii dumar ahayd ee qof baa looga jeedaa yacni arajula naha an yaakula rajul nin qofkii inuu ku cuno bishimaalihi bidixda bidixda in lagu cuno iyo in wax lagu cabaaba waa manhi culimmaduna waxay u badan yihiin inay xaraam tahay inay xaraam tahay bidaliili culimmada qaar baa karaaha ku sheegay laakiin waa qowl daciifa karaaha maaha waa xaraam waxa u daliilaa ninkii nebiga ku ag cunay kama fi lbukhaari wa muslim nebigu wuxuu ku yidhi yaa haada kul biyamiinik war ninkanow midigtaada ku cun wuxuu hi laa astadiicu ma karayo wuxuu ku yidhi lastadacta haba karin famaa rafacaha ilaa fiih dibba uma dallicin midigtii sunno la khilaafay habaar ma keeno gacan qallashane ma keeno waxa keeni karaa waa waajib la khilaafay baa keena cuquubada marka in midigta lagu cunaa waa waajib qofkaan ciladaysnayn aw yamshiya ama inuu ku socdo fii naclin waaxida kab keliya inuu ku socdo wuxuu leeyahay alimaam alxakiim tirmidi alyamiin mar walba waa fadli badan tahay jannaha siday midigta u kala xigaan bay u kala fadli badan yihiin ahlu sacaada midigtaa looga dhiibaya masaajidka midigtaa lagu gelaya allahuma salli alaa maxamed meelihii khayrka badnaayoo dhan midigta gacanta midig baa laisku salaamaya midigta xagga khayrka iyo wanaagga iyo karaamada ayaa xigta bidixdana hawlihii kale kaasna waa xadiid saxiixa qaala xadaanaa qutaybatu can malikin xa taxwiilu sanad sanadkaa la wareejinaya wa xadaanaa isxaaq ibnu muusa qala xadaana macnun qala xadaana malikun can abi zinaad can alacraj can abi hurayrata radi allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi ida ntacala hadduu kaba ilado hadduu kaba xidho axadukum midkiinkaba hadduu xidho falyabda ha ku bilaabo ida ntacala hadduu xidho xidho tabe maxaad bilaabi ida ntacala ida araada alinticaal bay noqonaysaa oo waxay la mid tahay fa idaa qara'ta alqur'aana fastacid billaah markaad qur-aanka doonaysa inaad bilowdo kaana nabiyu ida dakhala alkhalaa ida araada an yadkhul ida qumtum ila salaati faqsiluu wujuhakum ida aradtum alqiyaama ila salaa faqsiluu araada baa loo soo qadarayaayo waxaa la yidhahdaa fii cilmi lusuul dalaalatu iqtidaa dalaalatu iqtidaa waxaa weeye ereyga ilaa erey loo soo qadaro ma toosayo haddaad saan ku macnayso ida intacala axadukum midkiin hadduu kabaa xidhaba falyabda ha ku bilaab bilyamiin xidho tabe maxaad bilaabi ida ntacala hadduu dabco axaduku midkiin inuu kaba xidho falyabda ha ku bilaabo bilyamiini midigta ha ku bilaabo waidaa nasaca markuu damca inuu bixiyana falyabda ha ku bilaabo bishimaali bidixda ha ku bilaabo faltakun ha noqoto markaa faltakun way noqon alyumnaa midigtu waxay noqonaysaa awalahumaa tooda koobaad ee tuncalu kabaha loo xidhayo la ilayo wa aakhirahumaa tunsac ta ugu dambaysa laga bixinayana way noqonaysaayo midigtiibaa fadli gaara yeelanaysaa sidee bay fadli gaara ku yeelanaysaa markii koowaad waa lagu bilaabay oo bidixdiioo cidlo taaganoo qaawan ayay iyadu kaba xidhnayd hadhow markii la bixinayena bidixdii baa la horsiibay iyadu weli way xidhan tahay laba gooraba darajadeedii baa muuqatay waana lagu bilaabay waana lagu dambaysiiyey xaaladaasi waxa weeye waa xaalatul ikhtiyaar oo markaana degdegayn ama aan duruuf kale kula soo gudboonaanin haddii laakiin duruuf kale kula soo gudboonaato kolba sa aad u bixin karto ayaad u bixinaysaa tan laakiin muhimkii waxa weeye ee culimmadu waxoogay aanay aad uga hadlin laakiin alimaam nawowi ayaa si qurux badan kitaabul adkaar isu waafajiyey masaajkii waxaa la yidhaha laga baxo oo bidixda ha la saaro bidixdii baad saartay bannaankii baad u baxday waxaa lagu leeyay midigtiina horgeli masaajidkii maxaad kaga baxday waa bidix haye lugtii midig ee kabta loo xidhi laana way dambaysaa masaajidkii bay ku jirtaa see baad ugu xidhaysaa alimaam nawowi wuxuu hi labaa kuu taagan inaad cagihii oo caadiya oo aan kababa lahayn bannaanka isugu keento oo bidixda soo baxdo midigtana soo raacdo kadib sidii caadiga ahayd aad wax kabaa xidhato midigti ku horrayso haddii kalena waxaad awoodi kartaa kabtaada bidix kusii istaag midigtii soo saar deetana midigtii xidho tii bidixeed ku taagnaydna haddana xidho kullu haadaa waa maxay taxqiiqan lisunna sunnadii in midigta lagu dambaysiiye masaajidko bidix lasoo horraysiiyo midigtana la hor xidho bidixdu dambayso qaabka laysu waafajin karaa waa qaabka qaab saddexaadna ma arkin xadiikaasina waa xadii saxiixa qaala xadaana abu muusa muxamed ibn muhanى qaala xadaana muxamed ibn jacfarin qaala xadaana shucba qaala xadaana ashcaf huwa ibn abi shachaa can abihi abi shachaa jaabir ibn zayd can masruuq ibn lajdac can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana rasuulu lahi sal ly slam rasuulka alla wuxuu ahaa yuxibu mid jecel atayamuna midigaysigu jeclaa ma stadaaca intuu awoodi karaayaba fii tarajulihi feedhashada uu timaha ka shaqaynayo midigtuu jeclaa wa tanaculihi kaba iladkiisa uu kabaha ilanayo kabaha xidhanayo iyana waa jeclaa wa tuhuurihi isdaahiriinta xagga weysada iyo maydhigana midigta ayuu jeclaa jacaylkan uu nebigu jeclaa midigtu ma ahayn jacayl dabciya ma ahayn waa jacayl sharciya wa xubbun sharciyun waa xubbi sharciya oo inaad jeclaato ay tahay fulinta aad fulinayso iyo dabaqidda aad dabaqaysana ajar baad kaga helaysaa marka xubbigii dabcigaaynu soo maraynay waa kii horeynu soo marnay laakiin kani waa xubbi sharciya saa ogeed nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxyaalaha wanaagsan oo dhani midigtuu ku horraysiin jiray caaishana iyadaa xogoga lahaydoo waa ay sheegtay marya xidhadkaa ka mida labiskaa ka mida kabihii baynu soo marnay wakadalika feedhashadii wakadalika tuhuurkii ilaa iyo timaha marka la xiiranayo maadaama ay tahay min baabi almakruumaat waa midigtaa lagu horraysiinayaa qaybta midig wa huwa xadiisu saxiix qaala xadaana maxamed marsuuq abu cabdillaah qaala sana cabdiraxmaan bnu qaysin abu mucaawiya qaala xadaana hishaam can muxamedin can abi hurayrata radi allahu canhu qaala waxau yidhi kaana waxaa u sugnaa linacli rasuuli llaahi sala allahu aleyh wasalam kabaha nebigu waxay lahaayeen qibaalaani laba indhalood bay lahaayeen qibaalaan waa musanna qibaal ee la taniyey wa abi bakrin abi bakrna qibaalaan bay lahaayeen wa cumara radia allahu canhuma ilaahay raallaha ka noqdo wa awalu man ciddii koobaad ee caqada guntay caqdan waaxidan hal indhal guntay ee indhal keliya sameeyey cuhmaanu cuhmaan buu ahaa xadiisku wuxuu ka waramayaa caadadii carbeed ee xilligaa jirtay iyo xilliga isbeddeshay culimmada shuraaxdu waxay leeyihin cuhmaan ibnu cafaan intuu kaboolo noqday oo uu hawshii hore bedelay inuu kaba soo saaray wada hal indhala oo isagu sameeyey ma jirto amaruu bixiyeyna ma jirto laakiin wuxuu ka waramayaa xilligii koobaad ee kabaha labada indholood laga takhallusay hal indha lala qabsaday waxay noqotay xilligii cumaan cumaanna wuxuu ku jirayuun dadkii hashka halkaa indhal xidhanayay marka isbedelka dhacay isbedel waxyeello lama caadadu way isbedeshaa waxaa laga yaabaa labadii indhalood inay lugta baar bushaad ku yiin oo kabta keliya xagga xidhashada iyo laba indhalood inaad cagaal la kala raadsato faraha inay adkaan karto waa suurtagal caadadii way isbedeshaye dhaqankii indhashiina midh keliya ku soo ururtay intaa waxaynu kaga baxnay baabu maa jaa fii nacli rasuuliillaah baabu maa jaa fii dikri khaatami rasuuliillaahi sala allahu aleyh wasalam halkanna waxaynu ka gelaynaa wixii ku yimi nebiga salawaatu rabbi wasalaamu alayhi fargashigiisa iyo kaatunkiisi kaatunku waa shaygan aad farta la gashado oo inta badan wuxuu ka samaysan yahay wax adag ama xadiid ha ka samaysnaado ama silfar ha ka samaysnaado ama fida ha ka samaysnaado ama dahaba ha noqdo wixii noocaa ah ayaa khaatun la yidhaahdaa nabiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sian axaadiista ku arki doono markii hore ma lahayn markii hore ma lahayn kaatun laakiin markuu damcayn inuu boqortooyooyinkii caalamka diinta gaadhsiiyo oo uu risaaladiisa faafiyo oo waraaqa qoro ayaa lagu yidhi nimankani brotocol bay isticmaalaan brotocol iyo nidaam warqadaan shaambadaysnayn oo weliba kaatun ku shaambadaysnayn maba aqbalaan markiibuu yidhi halay sameeyo waxa u sameeyey yacla bnu umaya saxaabiga laydhaa sida daaraqudni warinayo yacla bnu umaya ayaa kaatunka sameeyey culimmadu waxay leeyihiin qofkii madax ah ee mas-uuliyad haya ee u baahanaya kaatunuu wax ku shaambadeeyo waa u sunne qofka caadigaana waa u qofka caadigaa waa u mubaax kii kalena waa u sunne qaala xadaana qutaybat ibnu saciidin wagayru waaxidin xadiiska wuxuu ka dhegaystay sheekhu qutayb ibnu saciid iyo dhowr sheekhoo kale can cabdillaahi bni wahbin can yunus can ibn shihaabin an anas maalikin radi allahu canhu qaala waxau yidhi kaana wuxuu ahaa khaatamu nabiy sala allahu aleyh wasalam nebiga khaatumkiisu wuxuu ahaa min wariqin wariq ra'da waa la kasrinaya min wariq fida ayuu ahaa wuxuu ahaa qalin macdanta qalinka ah wa kaana wuxuu ahaa fasuhu faskiisuna xabashiyan buu ahaa mid xabashiya fas faska waa la yaqaanaa kaatunka ciddii kaatulla ina tusaalayn doontee faska koru qaadiin maxamed maasha alla waa halkaa sare ee wax ku jiraan fas baynu idhahnaa soomaaliga caadi fas waa la ydhaha waana muhallaatu lfaa waa muhallaatu lfaa waa maxay saddex xarakaa ku bannaan fasuhu fusuhu fisuhu fadxadii iyo kasradii iyo damadii waa ku bannaan tahay wa kaana fasuhu fisuhu fusuhu xabashiyan xabashi maxaa looga jeedaa ay min alxabasha macdantan yaray ku jirta waxaa laga keenay xaggaa iyo xabasha waa kow macnahaas waa mid macnaha labaad waxa weeye xabashiyan ay saanicuhu kaana xabashiyan ninkii sameeyey ee saan u sanceeyey ayaa xabashi ahaa waxaa kaloo lagu macneeyey kaana aswad ka lowni ahlilxabasha faska ayaa madoobaa midabkaa xabashida oo kale weeye madow buu ahaa saddexdaa macnada waa lagu macneeyey laakiin culimmada shuraaxda shamaaishu may kala rajixin may kala rajixin waxaanaan is leeyahy waxay ku kala rajaxaan ayay waayeen axaadiiska axkaamtiisa waxa ugu horeeya kow nebigu kaatun waa lahaa kaatunkiisuna wuxuu ahaa fida xadiis baa wuxuu odhanayaa nebiga waxa u yimi nin wata kaatun xadiid ah deete wuxuu yidhi maxaan ku arkaa ooad u xidhan tahay riixa alasnaam mar kale wuxuu u yimi nin kale oo baashii sufurka naxaasta deete wuxuu yidhi maa lii araa calayka xilyata ahli nnaar maa lii araa calayka xilyata ahli naar laakiin alimaam nawi wuxuu leeyay xadiiskaas waa daciif maxaa yeelay nebigu waa qiray ninkii saxaabiga ahaa ee guurdoonka ahaa ee gabadha doonaya inuu guursado wuxuu ku yidhi iltamis walow khaataman min xadiid wuxuu raadi kaatun xadiidan allah ka yeele wuxuun doon marka kaatunka xadiidna waa noqon karaa jaandina waa noqon karaa iyo naxaas wuxuu noqon karaa silfar wuxuu noqon karaa macadanta qaaliga ah waxaa la iska ilaalinayaa uun dahabka dahabka ragga looma ogola waayahay ee wa kaana fasuu xabashiyan wa inagaa sheegnay saddexda macnee lagu sheegay waaye weliba waxaa ka horeeyey nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiid kaloo bayhaqi warinayo nebigu wuxuu samaystay kaatun kaatunku wuxuu ahaa xadiid deetana jibriil baa wuxuu ku yidhi imbidhu min isbucik fartaada ka tuur wuu tuuray mid kaloo naxaasoo jaandiyuu samaystay jibriil baa yidhi tuur kiina waa tuuray mid fida' ah buu samaystay kii buu daayey kaasuu nebigu xidhnaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiis hariibah ayaa wuxuu sheegayaa nebigu inuu lahaan jiray kaatun dahab ah laakiin waa hariib lam yahbut ma sugna sidaa waxaa xaqiijiyey culamo badan culimo uu ka weyhay ibnualcarabi iyo qurdubi iyo nawowina waxay leeyihin mee nebigu waa samaystaye wuu tuuray kuwa la yidhi tuur ayuu ku jiraa sidaa waxaa kaloo xoojinaya ibnualqayim taasaanaad mooddaa inay xoog badan tahay qala xadaana qutaybatu qala xadaana abu cawaana can abi bishrin can naaficin can ibni cumar waa naafic mowla ibni cumar ana nabiya sala allahu aley wasalam nabiga ilaahay itakhada wuxuu samaystay khaataman kaatun buu samaystay iyo fargashi min fidatin qalin ka samaysan fa kaana wuxuu ahaa yakhtimu bihi mid ku shaambadeeya waraaqaha walaa yalbasuhu oo aan xidhannin buu ahaa qaala ismuhu jacfar ibnu abi waxshay ayaa la ydhaahdaa xadiiku waa xadiis saxiixa guud ahaan laakiin lafdada yare ugu dambaysa walaa yalbasu waa lafda munkara hadal jira maaha walaa yalbasu ma jirto waa lafda munkara nebigu waa xidhan jiray waana ku shaambadayn jiray marka ereygaa yaru baan ansixin walaa yalbasuhu nebigu ma xidhan jirintu waa lafdatun munkara laa tahbut xikmadda nebigu calayhi salaatu wasalaam uu samaystay kaatunkana wuxuu tilmaamayaa ibnu sayid innaas nebigu sanadkii toddobaad markuu sanadkii lixaad la heshiiyey quraysh ee uu gacan baxay wuxuu jeclaystay boqoradii caalamka in warkiisu gaadho oo diinta ilaahay uu ku simo deeta wuxuu damcay inuu waraaqa qoro nimanka loo tegayana waa niman kibiray oo cantaray oo cirka isla maraya inay dilaanba ragga waa suurtagal nebigu saxaabadu la shiray waxaan doonayaa oo ii qorshaysan inaan nimankaa diinta gaadhsiiye ka warrama ma idinku waafaqi mise waa idinku khilaafi sidii nebi muuse loo khilaafay waxaudhi yaa rasuul allah xaasha kugu khilaafi mayne amar halkaa doonto noo dir markuu iyaga ka helay diyaargarowga ayuu damca inuu diyaargaroobo markii baa loo sheegay oo lagu yidhi nimankani ma aqbalaan warqadaan shaambadaysnayn weliba shaambadda nooca kaatunka ah ayay aqbalayaan deetana markiibuu diyaarsaday waxa u diyaariyey saynu sheegnay yacli bnu umaya markiiba waxaa la kala diray nimankii boqorrada ahaabaa loo kala diray qaar aqbalay oo islaamay qaar dhadhowaaday oo aad u holladay iyo qaar kibray oo cirka isla maray siirada waa macruuf waa la yaqaanaa dabeetana xujadiina waa lagu oogay qaala xadaanaa maxamuud ibnu khaylaan qaala ana xafs ibnu cumar ibni ubayd huwa tanafusi waa xafs ibn cumar ibn cubayd atanafusi qaala xadaanaa suhayr ibnu khaysama can xumaydin xumayd ibn cabdiraxmaan xumayd awiil can anas bin maalik radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa khaatamu rasuuli illahi sal ly slam min fidatin fida ayuu ka samaysnaa fasuhu faskiisuna minhu isagunbuu ka mid ahaa fasku macdan kale ma ahayne fidunbuu isna ahaa marka kii horuu ka hortegayaa ahaa kaana fashu xabshiyan marka fasku in la bedbedeli jiray ayaa xoog badan oo kaatunku mid keliya yahay laakiin faska kuwana waan ku arkay magaalada faska intay ka saaraan ayay mid kala geliyaan markaa kaatun cusub buu noqonaya waxaad heli kartaa intaasoo gorin laga bedelo marka in la kala bedbedeli jiray ayaa loo badan yahay waa xadiid saxiixa qaala xadaanaa isxaaq ibnu mansuurin qaala xadaanaa mucaadi ibnu hishaamin qaala xadaanii abi waay can qataadata can anas bin maalik radi allahu canhu qaala wuxuu yihi lama araada nabiyu nebigu markuu damcay sala allahu aleyh wasalam an yaktuba inuu u qoro ila alcajami shisheeyaha inuu warqad u qoro alcajam waa muluuk lcajam qiila lahu waxaa lagu yidhi ina alcajama nimankaa shisheeyahay laa yaqbaluuna ma aqbalaan ilaa kitaaban qoraal mooyaane calayhi khaatamun shaambadi ku taallo fastanaca wuxuu samaystay khaataman khaatan buu samaystay fakaannii waxaad mooddaa buu leeyahay anas anduru inaan eegayo ilaa bayaadihi caddaantii kaatunka fii kafihi calaa cashii nebigoo cad iyo kaantunkii oo cad quruxdaa inaan iminka daawanayo ayaabaad mooddaa waynagii qadinay sababta uu nebigu u samaystay calayhi salaatu wasalaam halkan culimmadu waxay ka soo saaraan qaacido odhanaysa waxa la yidhaahdo qawaaniinta caalamigaah ee mutacaarafka ee dadku ay isla yaqaanaan labaa loo kala qaadaya wax diinta ka hor imanaya oo aslanba aan la aqbalayn aslanba aan la aqbalayn iyo wax u nolol nidaamin ah warqadda maxaa lagu aqbalaya iyo yaa laga aqbalaya waxa weeyaan waa waxyaalaha ay tahay in lala jaanqaado waayo caalamka oo dhan dhaqankiisa ma doorin kartid nimankan islaamnimo waad ku doorin kartaa gaalnimo waad ka soo saari kartaa laakiin caadooyinkiina dooriya oo taayada ku bedela de ma kusa dullayn kartid saa ogeed waxay leeyihiin labaha loo kala qaado acraafta caalamiga ah curfiga wixii diinta ka hor imanaya waa in la buriyaa wixii aan diinta ka hor imanayna sidoodaa loo qaadanaya waxaa ka mida ah waxyaalaha maanta diinta ka hor imanaya ninka boqorka ah ama madaxda ah markuu khudbadaynayo ninbaa isqallajinaya daba istaagaya ma sanqari karo ma xoqan karo ma qufici karo sanam buu kaa dhigayaa waxaad ka sheekeysaa tolo ma tolo ma ma bini aadamba mise waana la baraya miyaan meel yarna cuncunayn baan isir miyaanu talow libiqsanayn saasuu istaagaya waxaa ka mid ah fowrarsiga in laysu fowrarsanayo brotokollada waxaa ka mid ah qayb laysu fowrarsado waxaasi waxa weeye waa waxyaalaha adoonsiga ku dhisan shareecaduna ay diiday madaxdii saxaabadii muslimiinta ee madaxda u tageyna way diideen oo markii loo tegay boqorkii najaashi ee xabasha waa loo sujuudi jiray wixii koobaad uu ku ictiraafay saxaabadu waxay ahaayeen iyagoo caadiya soo galeen ragsaa u taagan iska qotoma assalaamu calaykum uu yaabay isbeddel buu arkay wuxuu waa sidee dadku waa wada sujuudayaan saasoo loo wada foororaa maxayd helay dad waxay dhahaan naxnu laa nasjudu ila lilah ilaahay mooyo cid kale uma sujuudno niman caqiide leh oo wax u kala qaybsan yihiin ayuu arkay kow waa markii kale loo diray ninkii la odhan jiray ribciy ibni caamir ribciy ibni caamir markii loo diray kisra isagana saas si loo sujuudayu arkay toos buu u socday sariirtaa buu la fuulay isagu markaasay dhan ka joog wuxuu idhi annagu dad siman baane showay addoonsataan markaa curfiga nebigu uu ixtiraamay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markii lagu yidhi dhaqan bay leeyihin oo waraaqaha waxay aqbalaan sidaa iyo sidaa dee sidii dacwaddaada lagu aqbalayo waa min baabi ta'liif mu'allafati qulubihim ilaa daas mutuxdo tala aniga anaa ka dhaadhicinaya ee tayda ha ku aqbalaan oo warqadoo lasoo tuuro uun lana akhriyi waayo kuwa holladay ee diinta u holladay inay qaataan iyo kuwa islaamay iyo kuwa diiday xujada ku ogantay saddexdaa faa'iido midna lama heleen marka fiqu dacwa ayaa halkaa laga qaataa in la aqbali karo wixii aan diinteenna dhabarjab ku ahayn ama aan ka hor imanaynin waxaa kaloo laga qaataa shareecadeena inay tahay shareeco caalamiya oo cid waloo maanta caalamka joogta warkeennu inuu gaadho oo towxiidku gaadho mas uuliyaddeena inagaa leh maanta gaalo badanoo adduunka joogta muu gaadhin islaamnimadu been baa gaadhay beentii gaalada ayuunbaa gaadhay runima gaadhin maxaa la doonaya inay runtu gaadho oo adduunkii net buu yeeshay oo luqadii baa la bartay oo ardayga xataa luqadda sheye baranaya inaga uma barto niyada dacwadda uma barto niyadda hunguriguu bartaa barafid baan tegayaa ingiliish baan baranayaa shaqa tag buu u laakiin doqonnimo wey adoo baranaya niyatu dacwa u baro hal midood ku soo aad wax ugu sharaxdo oo xujada ku ogto ayaanaad ajarkeeda dhammaynayn shaqataguna waa tabac u raacaya iskaga tag wixii ilaahay kugu soo geliyo laakiin ujeedka ugu weyne ha noqdo inay wuxuu hunguriyan waxad ku garanaysaa ingiliish baa lawada baranaya haye imsaa talyaan yaqaan imsaa faransiis yaqaan imsaa isbaanish garanaya imsaa baraasiiliyaanka la hadli karaya inaguma jiraan waa luqadda adduunka bay ku idhahdeen luqadda adduunka maaha yaa ku yidhi waa luqadda adduunka marka waa la baranayaa luqadaha waana diin in la bartaa laakiin ujeedka loo baranaya waa inay noqoto ujeed wanaagsan oo qaaliya oo xataa barashadeeda aad ajar ku hesho nimankaa in wari naga gaadho ninbaa beri laga hayay uu soo islaamay yuusuf islaam baa laydhaa dhowaan buu geeriyooday nin wuxuu ahaa hobalo oo aad iyo aad u in kuwan heesa oo laga daba dhacay wuu islaamay wuxuu ku islaamay kitaabu maalin funduq iyo hodheel ka helay oo ingiliish ku daabacanbu ku islaamay maxaad ka hor taqaanay baa lagu yidhi ka hor yaa taqaanay islaam wuxuu hi waxaan aqaanay kadaafi iyo iyo iyo wuxuu ninkii kale ee ciraaq haystay sadaam kadaafi iyo sadaam baan islaam aqaanay marka ninka kadaafiiyo sadaam yaqaanay islaam miyuu yaqaanaa miyuu yaqaanaa dictator buu yaqaanaa aan diin shaqa ku lahayn marka inay taani u bartaani waa wax muhiima ah. dadka gaadhsiinayaana waa inaga iyo dhallinyarada wax baratay qaala xadaana xadiikaasna waa xadiis saxiixa qala xadaana maxamed bn yaxya qaala xadaana moxamed bn cabdillahi alansaari qaala xadaanii abi qaala can humaama can anas maliki radi allahu canhu qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa naqshu wixii lagu nashqadeeyey khaatami nabiyi nebiga khaatamkiisa nashqadiisu waxay ahayd muxamadun صدر wa rasuulun sadrun wallaahi sadrun muxamadun rasuulullaahi muxamed sal allahu aleh wasalam maxamed baa uga rasuul baa ku xigta oo ka sarraysa allaahi baa ugu koraysa marka hoostaa laga akhriyaya kor laga soo akhrii maayo maxaa laga soo akhriyaya hoosta muxammadun rasuul allaahi saasay noqonaysa sidaa waxaa caddeeyey inay saa u kala sarraysay riwaayada ismaaciili bukhaarina warinayo waxay leedahay muxamedun sadrun wa thaanii rasuulun wa thaalisu allaahi saasay u bayaaninaysaa in muxamed ugu horraysay rasuulla ku xigay allah ugu sarreeyo naqshiga in wax lagu qorqori jiray berigaa hore caan bay ahayd way soo dhowaatay imika waxba laguma qoro laakiin berigaa hore waxba lagu nashqadayn jiray nebiga saasaa ugu nashqadaysnayd cumar ibnu khadaab waxaa ugu nashqadaysnaa kafaa bilmowti waacida markasuu kaatunka eego kafaa bilmowti waacida wax ku wacdiyaa geeri baa kugu filan cali bn abi aalib lilaahi lmulku ayaa ugu nashqadaysnayd ilahay baa boqortooyada iska leh xudayfa iyo abu cubayda alxamdu lilaah ayaa ugu seefkaraysnayd oo ugu nashqadaysnayd kadalika ibraahim anakhaci athiqatu billaah masruuq ibn alashdac bismi illaah dhammaan kaaturnada noocaasa ee digrigu ku qoran yahay waa kuwa aan lala gelaynin suuliyada iyo aan lala gelaynin meelaha nijaasada ah ee laga bixinayo hadduu laakin kaatun caadiya yahay oon waxba ku qornayn aani baad saga xidhnaanaysaa xadiikaasina waa xadii saxiixa qaala xadaanaa nasr bn caliy jahdami abu camr qaala anba'anaa nuux ibnu qaysin can khaalid ibni qaysin can qataadata can anas bn malik radi allahu canhu ana nabiya sala allahu aley wasalam nabiga ilaahay kataba wuxuu u qoray ilaa kisra kisra ninkii la odhan jiray wa qaysara qaysar ninkii la jiray iyo wanajaashiya najaashi buu u qoray faqiila lahu waxaa lagu yidhi innahum iyagu laa yaqbaluuna ma aqbalaan kitaaban kitaab ma aqbalaan ilaa bikhaatamin shaambad isagoo wata mooyaane fa saaqa waa sameeyey rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam khaataman buu sameeyey xalqatuhu giraantiisa iyo wareegiisu fidatu fida yahay wa nuqisha fiihi lagu nashqadeeyey muxamadun rasuuluullah qaabkii loogu nashqadeeyeyna inaga soo aragnay kisra waa magaca guud magaciisa gaarka ah anuusharwaan baa la odhan jiray qaysar waa magaca guud heraql ayaa magaciisa gaarkaa ah laydhaa najaashina waa inagii sheegnayoo waa asxama waa laqabka waa magaca guud magaca guud ee boqor walba la laydhaa ayaa saa loo yidhaahdaa oo fircoon nin kastoo qibdiyiinta maamula ayaa fircoon laydhaa nin kasta oo magaalada hoose ee masar joogana casiis baa laydhaha tubac nin kastoo yamanta maamula ayaa laydhaha muqawqis masaarida qayb ka mida qaybta xeebta ninka haysta muqawqis baa laydhaha magacaasay lahaan jireen turkida khaaqaan ayaa la ydhaahdaa saasay lahaan jireen magacyo guud oo commana oo ka dhexeeya nimankaa la magac dhabay kisra isagu ma soo dhoweynine cirku isla maray mar alla markii la akhriyay risaaladii min muxamadin rasuulillaahi ilaa kisra cadiimi faris ayaa wuxuu cadho ayuu shidmay uu qarxayba ayaktubu lii haada wahuwa cabdi maanuu magaciisa iga horreysiiyey isagoo addoonkaygiiya waabu jeexjeexayba xaguu addoonkiisa ugu noqday markaad kibirto cid walba waxaad u qaadanaysaa inay kaa hoosayso mabuu sugin waxaana la yidhahdaa kibirku waa doqonnimada ugu weyn in ninkan wax wanaagsan loo sheegay wax xun loo sheegay mabuu eeginba bimujarad magacaygaad horraysiin weyde waata maanta dhacda qofka haddaad tiraa hebelow dadka qaar baa xanaaqaya meel baad igaga dhacday magacay waxbaa ka horeeya rofesor eh, wasiir eh, kan suldaan wax ka horraysiy hooyadaa may ka horraysiisa may miyay ka dambaysiisa may soo kumay bixin ha khalaas waxba dhiiggaas ku karin madmuunkuna eeg waxaan kaala hadlaya waxaan kaala hadlaya madmuunkii dhammaan lagala hadlayey wuu meeshuu ka baxay warqaddii markuu googooyey nabiga waa loo sheegay wuxuu uhi masaq allaahu mulka inkaarti waa ku dhacdayo dowladda keliya ee islaamku intay alif ka bilaabeen ya ku gaarsiiye dhammeeyeen dowladdii faris bay noqotay xabad lagama tegay ilaa caasimaddii islaamkaa qabsaday gaar ahaan khilaafadii abubakar iyo cumar ruumaanka kaysar buu ahaayoo warqaddii wuu ilaaliyey quraarad cadar luu ku riday wuu xufdiyey ninkii uu soo dhiibay hadiyad gaara iyo hadiyaddii nebiga labadiiba waa diyaariyey baarlamankiii buu fadhiisiiyey albaabadiiyo daaqadii buu xidhay wuxuuhi waryaadhahe waxaynu maqallaba nebi baa soo socdaa nebigii waa yimi waa kaa soo baxay warqad buu ii sheegay aynu rumayno way dideen xaasuu xumrulwaxsh xaasuu xaysata xumrilwaxsh sa dameeruu didaan ba u dideen albaabaduu ka sii shaqeeyey oo uu sii xidhay ayaa soo qabtay way soo noqdeen iyagoo gadoodsan fadhiista buuri waxaan tijaabinayay shaybaar bay ahayd maan islaamayn waxaan eegayey diintiina saa ugu adagtiin waanan idin ictiraafay waa adagtiin rag cajiibaatiin waidinkaa waaba u sujuudeen ninkaasi wuu islaamayey laakiin wuxuu ka jeclaystay kursiga inuu kusii baaqi noqdo muxuu laakiin sameeyey muu islaamin nebiga markii loo sheegay wuxuu yidhi danna alkhabiisu bimulki ninka xuni wuxuu ku bakhaylay boqortooyadiisu ku bakhaylay laakiin jannadii buu ilaabayoo boqortooyada ugu weyn ayuu garan waayay ninkaa ilaahay wuxuu ku ilaaliyey dowladdii ruumaanku siddeed boqoloo sanay sii jirtay ilaalintaa warqadda nebiga la ilaaliyey inna shaani'aka huwa alabtar ninka nebiga ka hortaga ee cadaawadiya degdeg buu baaba'aa ka ilaaliya diintiisa iyo sharcigiisa xataasano dowlad bisantiya ay sii jirtay markii dambaa laga qabsaday qustandiniya halkan istanbul la idhaa iminka ayaa caasimadoodu ahayd najaashina waa inagii soo sheegnay waay xadiikaasna waa xadiis saxiixa qaala xadaana isxaaq ibnu mansuurin qaala anba'ana saciid ibnu caamirin walxajaaj ibnu minhaal can hamaam ibni munabih can ibni jurayjin can zuhri can anasin radia allahu canhu ana nebiy sal ly salam kaana wuxuu ahaa idaa dakhala alkhalaa'a hadduu galo suuliga nasaca waa siibi jiray khaatamahu khaatamkiisa iyo kaatunka waa jiray xadiiska riwaayadan ina hor taalla sanadkeeda dacfi baa ku jira laakiin sanado kaloo badan buu leeyahay xadiisku waa saxay nebigu markuu suuliga gelayo inuu bixin jiray waa asaxday saxiixayn kale way ku taala qaala xadaanaa isxaaq ibnu mansuurin qaala xadaanaa cabdullaahi bnu numayr qaala xadaanaa cubaydillahi bni cumar can naaficin cubaydillahi bni cumar alcumari ayaa la ydhahdaa almusaqar waa laba noo walaala ah midna waa cabdilaahi bni cumar alcumari mukabarka laydha waa daciif kana waa mustaqarko waa iqa can naaficin can ibni cumara qaala wuxuu uhi itakhada waa yeeshay rasuulu llahi sal ly salam khaataman kaatun buu samaystay min waraqin oo fida ah fa kaana wuxuu ahaa fii yadihi gacantiisuu ku jiri jiray uma intii uu geeriyoodayna kaana wuxuu ahaa fii yadi abi bakrin wa yadi cumar ay wa fii yadi cumar markuu abubakr geeriyooday uma radia allaahu canhum dhammaan ilahay raallaa ka ade xataa waqaca ilaa uu ku dhacay fii bi'ri ariis bi'riga la ydhaahdo ceelka la ydhaha bi'ri ariis naqshuhu wuxuu ku nashqadaysnaa muxammadun rasuuluullah kaatunkani waa kaatunkii nebigu calayhi salaatu wasalaam wax ku shaambadayn jiray maadaama khilaafadii iyo maamulkii abubakar kala wareegay abubakar buu ku wareejiyey abubakar baa hayn jiray oo isaguna wax ku shaambadayn jiray abubakarna wuxuu ku wareejiyey cumar alkhadaab isna waxbuu ku shaambadayn jiray cumarna wuxuu ku wareejiyey ciddii guddidii lixda ahayd ee soo magacaabaysa madaxweynaha guddidiina waxay ku wareejiyeen cumaan cumaan mudduu hay maalinkii dambe ayaa waxaa dhacday inuu ceel kaga dhacay riwaayaadku waxay sheegayaan mar waxay leeyihin cumaan buu kaga dhacay tan in ina hortaalla uma kaana fii yadi cumaan xataa waqaca fi bi'ri aris laakiin kuma caddataynani riwaayadku waxay u badan yihiin saxaabiga lahaa mucayqiib ayuu ceelka kaga dhacay wax kalena maahee mucayqiib wuxuu ahaa sekreteerka cusmaan waraaqaa u shaambadeeya isagaa u hayay baalka ceelka laydhaa bi'ru arisna wuxuu ku yaallaa quba nin yuhuudiyaa lahaa waxa ka iibsaday cumaan bnu cafaan ceel biya macaanoo beer weyna ayuu ahaa ilaa maantana uu jiraa se culamada muxaqiqiinta sheegayaan ilaa maanta wuu jiraa deetana isagoo mucayqiib dul fadhiya ceelka ayuunbuu bahalkii wadwaday siduu u wadwadu uga shaqaynayey ayuunbuu kaga siibtay dhoto waa ku dhacay waa la baaray saddex maalmood iyo saddexdoodii habeen ayaa biyaha la dhurayay nag qarash badan buu ku bixiyey cumaan in la helo waa laga qusta marka wuxuu u raadinayey wax kale may ahayn maadaama ay ahayd eh, ahaar iyo raad sugan oo nebigu leeyihi wuxuu islahaa yaan la dayicin laakiin dad muslimiin oo caamo ah ayaa qalad ka fahmay waxay ka fahmeen kaatunkani wuxuu la nooc yahay kaatunkii nebi sulaymaan sirta maamulkuba kaatunkay ku jirtay maalintii kaatunka la waayey ayaa lagu kacay cumaan fallaagaa bilaabantay fadqalallah bilowday arrintuba kaatun bay ku xidhnayd diintan iyo dowladnimada iyo islaamnimadu kaatu way ka weynayd waxaa la soo dhisayey dhowr iyo soddon sano arrin kaatun hadday tahay kun fa yakuun maalin bay ku dhismilayd marka kaatunka wuxuu u raadinayey xigmad hoose may ahayn ee waxay ahayduun raadka nebiga calayhi salaatu wasalaam in la helo tiina waa la waayey sidii buu kaga hadhay ilahi waxaan weydiisanaa cilmi naafic iyo camal